iska tegayso waxaa ka mida ah washidat الshahwati shahwo aada u adag baa haysa waxoogay waa lagu kacsan yahay sabab kastaba hake sabab badan baa keeni kara oo shahwadu mararka qaarkood qofku duruufta soo maraysa inuusan dareenkeeda xukumi karin baa dhici karta oo nabig ala sl sooma dhihin ninku banaanka markuu marayo hadday heshiisa haweenay ku dhacdo oo dareenkiisa kiciso xaafadiisi ha aado ha soo xaaja guta somadhe nabig alai sla slaam waxaad aragtay dareenkaaga waa kicin karaa de markaasi ma shahwadaa kacday iyo aahaarta ka dhalan karta ummadii wax lamida ay yimaadaan buu ku mashquulsanaan ninkii mise gariga dacwo dhawaystaa xaajada waa inaad degan tahay ood laabtaadu degan tahay ood maskaxdaadu degantaood wakti u haysaa qof walba xaajadiisa dacwadiisaa dhegaysato wey waxaa laga yaabaa laba saaco subax intaad fadhiisato inay salaada duhur kugu gaarto adoon dhegaysigii dhammayn dacwadaha qaarkood waxaana soo mara saddex maalmood oo maalin kastaba afar shan saacadood taha inaan dhegaysi keliya ku jiro dhegaysi maadan gaarin dhegaysi iyo su-aal ka weydiin baad ku jirtaa saddex maalmood laba maalmood shan saacadood lix saacadood dacwo waxaan garanaya igu dheerayd igu dambeysay dawo igu dheerayd igu dambeeyey waxaan fadhiisanay afar saac waxaan soo kala tagnay salaada cishaha annagoon dhagaysii dhammayn salaada duhur baan aadnay waa soo noqonnay casar kadib waan soo noqonnay maqribkaan tukannay waan soo noqonnay cishahaan tukannay weliba jamacada cishaa intay naga dhaaftaan saddex saac fiidkii gaadhnay dhegaysigii maalin labaad baan ballannay dhegaysigiinaan dhammaystirno anaa dacwadaha qaar baa dheerdheer ninkuba dacwad dheer uma fadhihi kara ninkaas walxusni aad baad u murugaysantahay musiibaa kula soo daraystay geeri baa kugu timid meel baa khasaare kaaga yimid meel baa waxoogay buuqiya waxbaa kalaa kugu furmay intaad murugaysan tahay dacwad ma dhagaysan kartio maskaxdaadi way maqan tahay walfaraxi aad baad u faraxsan tahay farax nin baaba ku yidhi allaahumma anta cabdi waana rabbuke ninkaa maskaxdiis miyay joogta ninka xaaladaa ku sugan dacwad qaar la yidhaahdo muxuu qaada allah maanta rabbii buuba haleeli waaye oo ilaahay adigu addoonkaygi baa tahay bu isma oga minaad u faraxsan marka isma oga almufriti ee xadgudbay wa cinda almaradi markaad xanuunsan tahay qof xanuunsan oo nabar hayo wax ma dhegaysan karo maskaxdiisa laabtiisuna ma degana wa mudaafacati اlakhbathayni saxariya kaadi aada isku celinayso suuligaad u baahan tahayoo aad baad isugu celinaysaa haddii lagu yidhahdo wax yar baa dhimanaan dhammaynta isku celi hayeeli radkaadiyadhe may salaadii baa soo dhawey wax yar baan ka gaarsiinaynaa nih wax yarsa oo mudaafacata alakbatayn haddaad tagto sharcan bayna kuu banaana inaad sii dhegaysato ee maxaa dad kale xukumi adigaa cadaaladdaadi khatar gelaysaa oo markaas wa cinda nucaasi hurdaa ku qabatay maanta nin saad u dhegaysanaysa baad ulmootay sheekada soo jooji waxaa tiraa waan rumaysnahaye aan idin soo yar seexde ina kala kaxeeya mar kale aan ballanno wa shiddati kulayl adag baa jira meesha kulayl baaba la fadhiinaya dadka girgiraa hoosta kaga shidan meesha saasoo kaleetaana qofku miyuu isbabiyaa iyo kulaylku dhiidka iska tiraamisa xaaji u dhibiriyo shahay u dhegaystaa waxaa lamida ah walbardi qof qabow iyo dhaxan gariiraya gar xaaji ma qaadi kara warkaisku soo uruuriyo waa in maskaxdaada iyo laabtaadu ay degan tahay waa inaad xaajadan abateed u haysaa oo aad dhegaysan karto oo hadalkan uxi karto haddii arrintaa wax iska dhimo xaajadan ma qaadi kartid xogtana ma dhoofi kartide adna ha dambaabin ummaddana ha lugoyni leh arrintaa iska soo afjar halkaas caawa ku daynaynaa waxaa la gala ileen dacwo qaaditaanka iyo daddhegaysiga waxa kaga aadan qaadiga baa halkaa ka bilaaban doona subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد weli waxaan ku jirnaa kitaabu alaqniyati waashahaadaat waxaanan soo gaarnay halka mualifkuu yidhi walaa yas'alu lmuddacaa calayhi ilaa bacda kamaali dacwa ninka qaadiga ahaa ee shuruudda markuu wax kala xukumayo xaaladda uu ku sugan yahay inay xaalad caadi oo tabiici ay tahay aynu soo marnay oo uu dhagaysan karo oo iyo laabtiisuba degan tahay meelana aanu ka degdegsanayn wax xoogay culays ku hayoo cadaadinayana aanu jirin ba waxaa laga hadlayaa dacwada sidee baa loo qaadayaa dacwadu asaasan marka la qaadayo waxay ka bilaabataa in la kala sooco oo la kala saaro yaa wax sheeganayoo muddaci ah yaase wax lagu sheeganayaayoo muddaca calayhi ah labada qof mid baa dacwadda qaba oo wax sheeganaya midna waa lagu sheeganayaa ama waxaa lagu sheeganayaa xaq inuu qabo oo la maqan yahay ama inuu xaqdarro iyo dulmi wado oo inuu ka haraa laga laga dalbanayo haddaba labada qof asaaska dacwada si aan mar hore soo tilmaannay waxaa weeye inaad kala saarto ama kala saari karto yaa muddaciya oo wax haysta wax sheeganaya oo ah qofka dacwoonaya ee wax dalbanaya yaase muddacaa calayhi ah oo la haystaa oo wax lagu sheeganayaa oo laga dacwoonayaa waxaa dhici karta saddex suuraba markaa dacwada bilaabaysa dhagaysigeeda way noqon kartaa inay kala caddaato markaaba labada qof midna inuu dacwoonayo oo muddaci yahay midna muddacaa calayhi uu yahay waxaa dhici karta labadaba inay nusnus noqdaan qof waliba nus uu muddaci yahay nuska kalena muddacaa calayhi iyadoo loo haysto qaybna isagaa haysta qaybna waa loo haystaa oo labaduba nisfu muddacin iyo nisfu muddacan calayhi way noqon karaan waxaa kaloo saddexaad oo dhici karta inay dadkan is kalaba garan waayaan yaa wax haystiya yaa la haystaa oo waxaa ku qabsanaysa mararka qaarkood warkiina wax sheeganaya oo wax dacweynaya marka la yidhaahdo inay labadaba ku dhahaan dacwo ma qabana dacwo ma qabo waana la is haystaayoo maxkamadii la kala saaraa loo yimid markaasoo kale waxaad u baahan tahay inaad si koobanoo duuduuba qadiyadda u fahanta marka hore intaan hoos loo gelin oo markaa adigu aad kala xadido qaabka hadalku u dhacayo qawaaciddii tamyiiska iyo kala saaritaanka mudaciya muddaca calayhiga inaad ku kala saartoo tiraahdo adigaa muddaciya sheego dacwadaada dacwada calaa kulli xaal laba gooraba qofkii ay caddaato inuu muddaci yahay wax sheeganaya baa hadalka hore iyo dacwo sheegashada iska leh marka isaga hadalkiisa iyo dacwadiisa uu dhammaysto baa dhinaca kale loo soo gudbiyaa waxa uu ka garowsan yahay qirsan yahay iyo waxa uu diidan yahay wixii uu qiro hadalku halkaasuu ku dhammaadaayo wixii xukun ay leedahay unbaa la sugaa wixii uu inkiro baa ninkii horee dacwadaa lagu soo noqdaayo waxaa la weydiiyaa caddayd iyo markhaati waxa uu haysto ile ninkani waa diiday wuxuu caddayn u helo caddayntaasaa miisaankii sharciga anwaacdeeda la saaraa hadday caddayntaasi ku fillaatana iyadaa xukunka lagu saleeyaa hadday ku fillaan weydana laba mid bay noqotaa kuma filla laakiin nus iyo haaf bay maraysaa sidii laba markhaati meeshii laga rabay oo hal mid lahayo iyo inaynan kuba fillayn laba gooraba booskaa waxaa imanaya dhaar marna ninkii nus haystay baa nuskii kale dhaar ku kabaya waa labada xaaladoodee ninka muddaciga ah la dhaariya mid ka mid a ah. haddii ninkii nus aanu haysanin iyo wax ku filantoona kan kalaa la dhaarinayaa albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar haddii uu dhaarto sidaa u dhaartay baa loo xukumayaa haddii uu dhaartii ka cabsadoo diido waxaa la yidhaahdaa raddu ama annukuulu cani lyamiini buu ka baqay ama dhaartii baa la soo celiyey ninkii wax sheeganayaa dhaartii mar labaad lagu soo celin waxaa la leeyahay caddayn ka dhiga booskii markhaatigoo adigu dhaaro masaa'ilkaa tafaasiisheeda qaybo ka mida buu mualifku halkan ka bilaabay waxaanuu ku yidhi isagoo ku salaynaya wuxuu yidhi waxaa lagu salaynayaa qadiyaddu ninka mudaciga ah baa wax bilaaba ilaa uu dacwadiisa dhammaystana ninka kala hadal looma ogola inuu soo dhexgaliyo saaha dheheliyo hadalkaa been weyano ka soo dhextuura lama ogola isaga haddii uu aadaab yeeshana waa in la yidhaha aamus ha dhammaysto qoro waxaad rabto hadhow ka hadal hadalka marka lagugu soo wareejiyo haddii intaa keli waayana haddii meesha nidaam iyo maamul ka jiro waa in la tacsiiraa oo la garaacaa oo la yidhahdo hus ma hadli karta caraf kala qaad ninkan ha dhammaysto hadalkiisa qoro qodobka aada leedahay dood ka qabto calaamada iso markaan ka dhammaano annaga kugu soo wareegi doona marka lagugu soo wareego waxaaga caddayso taa waxba kama jiro taas sidaa weeye wixii halmaanteed ka tagtana waa kaatiban qaadigu inuu yahay waa ninka la yidhi ama u haysanin waxu qoree iyadaa su-aasheeda kugu imantan maada ka jawaabin ka jawaab baa lagu dhihi marka dadku adabka waa inay ilaaliyaanoo hadalka hore ninka mudaciga ah iskale hadalkaa jawaabtiisana ninkan wax lagu sheeganaya la haystaa iskale waxaa la yidhahdaa ninka wax lagu sheegto waxaad la mid tahay arday imtixaan ku jira waxaan lagu dirsan lama galo lagamana jawaaba waxaad banaanka isku soo tiraahdeen maba loo baahnaba wixii miiska qadaha dacwo lagugu soo oogay baa jawaab lagaa rabaa waxaana la yidhahdaa haddaad imtixaan ku jirto ama su-aalo lagu weydiiyo aljawaabu calaa qadri su'aal inta lagu weydiiyey baa laga jawaaba waxaa dhici karta intaad ka badbadi tiraahdo inaad adigu dacwo isku ogtaa dhici karta adigu dacwada inaad isku ogto baa dhici karta qudaadu marka waxay leeyihiin ninka dacwada jeedsaday marka hore hadalkiisa wixii aan caddayn inay qodqodaan ay su-aalo weydiiyaan taa maxaad uga jeedaa taa maxaad uga jeedaa taa maxaad uga jeedaa ninkan jawaabaya hadalkiisa wixii aan caddaynna inay ku istaajiyaan oo yihahdaan arrintaas si fiican u qeex hadalkaa maxaad uga jeedaa marka saa darteed bay dacwadu habsamida qaabkaasay ku socotaa mid waan garannay haddii mudacigii iyo muddacaa calayhigii la kala garto ay kala socmaan xaalad kaleo waxaa inoo iman doontaa ah in mudaci iyo muddacaa calayhi mid walba labadaba uu noqdo maqaamkeedaan kaga hadli doonaa haddii la kala garan waayo oo ninka la haystahaya ninka wax haystaa la kala sooci waayo maxaan ku kala gartaa waxay yidhahdeen qaacidada lagu kala gartaay ninka wax sheeganaya waa qofka dalabka wata wax dalbanaya ama ku doodaya xaq inuu ka maqan yahay ku doodaya ama inuu qof xaq ku leeyahay ku doodaya ee hadalkiisu sidaa uu dhigmayo waxbaa iga maqan oon tabanayaa nin kale hadalkiisu dacwada u dhigay ninkaa way ninka mudacigaa ah. cadaymahana laga doonayo saa darteed wuxuu ku uhi walaa yas'alu lmuddacaa calayhi ninka wax lagu sheegtay ma weydiiyo ilaa bacda kamaali dacwa sheegashadiisu markay dhammaato dacwadii sheeg lagu dacweynaye muddacigu markay dhammaystiranta maahane qofku lama weydiin karo waxa lagu dacweynayo adiga ka jawaab laguma dhihi karo ilaa ninka ku dacweynaya la dhagaysto dacwadiisa dhammaanteed laba arrimoodba asal ahaan way u cuskadaan mid waa qaacidada guud oo labada qofba si fiican in loo dhagaysto wey haddii aan qofkii hore si fiican loo dhagaysanna jawaabta dambe si fiican looma dhagaysan karo nabiguna cala slam waxaa ka sugan sunanka inuu cali ku yihi radi allahu tacaala canhu waardaahu caliyow haddaad labada nin mid wax ka maqasho ha xukumin ilaa kii kalena aada maqashoo dhegaysato soomaaliduna waxay yidhahdeen hadday nin ili ka lalmata kuu yimaado ha u garaabin waxaa laga yaabaa mid calooli ka lalmatoo soo kici waaya inuu ka soo tegey ninka ishaa iga riday seenaa la ii galay waa lagu dulmiyey waa laagadaryaa dhihi waay ninkii ka riday in caloolay hoos taalloo soo kici waaya baa dhici karta arrinta haddaadan ninkan dhagaysan marka hore marka labaadna kan aadan dhagaysanin ood xukun la degdegtana waa tii qur-aanka ilaahay ku sheegay nebi daawuud in lagu canaantay laba nin baa gidaarka uga soo booday markaasaa nin baa dacwoodo yihi mudacigii baa horreeyey ina haadaa akhii lahu tiscun wa tiscuuna nacjatan waliya nacjatu waaxida ninkan walaalkaya sagaal iyo sagaashan neef oo an leeyahay anna hal neef oo boqolka dhammaystiraa igu jira markaasuu wuxuu yidhi buui warniyaho hal neef adna wax kuu tari maayo anigana tiraa meel xun iga taallo boqolka iga dhiman halkanna igu dar hadalkiina waa iga garbadiyey buui waa igaga xoog batay wacazanii fi lkhiaab nebi daawuud ninkii kale calayhi salaam maanu dhegaysanin wuxuu xukumay wuxuu yihi laqad dalamaka bisu'aali nacjatika ilaa nicaaji nihu ninka waa kaa gardaraya intaasoo ari aleh ee halkaagii xaba iigu darlen o gardara wey waxaas waana caado ay dadku leeyihin marka wax isku darsadaane eh. waina kaiira min alkhulaaaa'i yabqii bacduhum calaa bacdin ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati waqaliilu maahum xukunkii markuu riday buu garta inuu garkeen u khaldamay wadanna daawuudu annamaa fatannaahu fastakfara rabbahu wakhara raakican waanaam qaladka uuba daawuud galay wuxuu ahaa ninkii kale ma dhegaysanin ninkii kale maanu dhegaysanin saas darteed marka hore waxaad dhegaysanaysaa ninka dacwada sheeganaya wixii duulduulaale inaad fahanta u baahan tahayna waad ka caddaysan adoo ninkan wuxuu sheeganaya si fiican u fahmay baad jawaabta u imaanoo ninka kale qofka kale iyo jihada kale aad dhegaysan haddii jihadii kale aad dhegaysato kadib waxaa imani in caddayn iyo markhaati la helo ama iqraar ay noqoto hadduu qofkii qirto xaqan in lagu leeyahay xaqa siduu u bixin lahaa baa la xukumi oo laga hadli ma nin waxhaystoo meermeerinaya oo hadda ay tahay inuu bixiyo mise waa nin mucsiro oo wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysaratin bay tegi mise xaqii uu ku lahaa ninkani sulxi iyo dhexdhexaadin baad isugu imanoo sulxu iqraarkii la dhihi jiray sidii nabiga casal labadii nina masaajkiis ku haystay i warnayho adigana nusu daa waan u daayay buui war adna kale haddaba keen ama saasaad meel dhexe isugu keeni hadday kaa yeelaan ama ninkan waa qaniye xoola wuu haystaa bilaash wuu meelmeelin baad xukumi oo xabsi iyo dowladii hadday jirto waxaad ku xukumi layulwaajidi dulmun yuxilu cirdahu wa cuquubatah ninka wax haysta dadkii xaqa ku lahaa warwareejinayaay waa dulmi buu ku wadaa hadduu dulmi wadana in la garaaco oo la xiro oo xoog lagaga qaadaa bannaan waaya waad haysaa xoolaha dadka maxaad u warwareejinaysaa ad u ciyaaraysaa hadduunan hayninna wain kaana duu cusratin hadduunan waxbaba haysanin fa naadiratun ilaa maysara intuu helaya ka sugdin waxba xagxagana ninka taasi waa iqraar hadday timaado iqraar hadday iman weydo hadday qirasho iman weydo albayinatu cala almuddaci ninkii wax soo sheegtay oo waxaad leedahay markhaati ma haysataa hadduu yidhahda waa haystaa markhaatiga iyo shuruudiisii iyo keen shuruuddii markhaati lagu aqbali jiray ma leeyahay iyo waxyaaba ka hor istaagaya in la aqbaloo tuhme iyo shakia ma jiraan baabkaa inoo iman doonaa la furi diiwaankiisa hadduu ninkii caddayntii iyo markhaatigii waayo oo yidhahda maya labada iyada keliyaaan ahayn ninka qaadiga ariiqa u furan waxna waa wax xaqiijin iyo hubsasho waxna waa xukun iyo kala goyn xaqiijin iyo hubsasho haddii uu tuhun ka qaada ninku ninka inuu khiyaamayo markii horena uu aaminay haddana uu musuq maasuq iyo muluq muluq kala wado oo aaminaaddii keligii uu aaminay uu ka faa'iidaysanaya tuhun iyo dareera hadduu galo qaadiga waxaa u furan intaa ka badan dabagala inuu sameeyo oo ninkan imtixaano oo ninkan qodqodo gaar ahaan tuhmadu haddii waxyaaba tuhmo keenaya jiraan arrintaa waxay yidhaahdaan waxaa loo deliishadaa reer beni nadiir markii madiine laga raray waa kuwii xagga quraydi iyo odayaashoodii reer beni nadiir u ware xuyi ibn akhtab iyo ay ka mid ahayn salaam nimishkam xoolay qaateen xoolahay qaateen dahab badan baa ka mid ahaa oo la ogaa inta uu dhan yahay banidiisa wakti yar kadibba dagaalkii bani quraydaa dhacay qaswatu bani quraydaa dhacday waa ka isdhiibeen waxaa la yidhi ninkii xoolihii awgay maalin dhowaad ka soo qaadeen qurayda nadiir eralkan la timaadeen wuxuu yidhi horaada dagaal baa lagu jirayoo dagaal baa lagu jirayo xoolihii nafaqadii iyo biilkii iyo kharashaadkii way ku dhammaadeen nabigu enay buu yidhi almaalu kaiiru waalcahdu qariibu waktiguna waa gaaban yahay xooluhuna waa badnaayeen nin oolihii sheeg meeshay ku jiraan ma jirto ooli way dhammaadeen nabigu zubayr buu yidhi zubayrow ninkan qaado xoogay soo xanuuji buui saddex walood marka lagu jiiday buu yidhi meel baa idin tusiya iga daaye waa la soo kaxeeyey ninkii xuyay ahaa godkaa isagoo ku wareega maalin kasta saan usoo kormeera baan arkayay haddii saa la yiriba dahabkii meeshuu bakaaran yahay marka nabigu wuxuu astaan ka dhigay alcahdu qariibun waalmaalu kaiiru waktiguna waa gaaban yahay xooluhuna waa badan yihi macnaheedu xoolihii ma wada lumin wey lama wada isticmaalin qayb baad qarinaysaa qaadi shureexba waxaa ku dhacday baa la yidhaahdaa laba nin baa isula yimid nin baa yidhi qaadi shuriixuu ninkan xoolaan u dhiibtay wuxuu yidhi qaadiyo anuu ma arag waxna iima dhiibanin warniyahu miyaanan maalin heble meeshii heble ahayd inagoo joogno xoolaha kuu dhiibanin waxba imaanan dhiibanin meeshana ma tegin maba garanaya meesha sheegayso haddii hadalkii garta uu dhegaystay indha beenaalaa u soo baxday ninka xoolaha diidan wuxuu yidhi warkaale adiga halka soo fadhiiso ninkii wuxuu yidhi orodo meeshaaad sheegayso xoolaha inay kaga soo tagtay baa laga yaabay orodoon hor qaada waktiga dheer baa ka soo wareeg war edan orod buu ka soo dayday horta meesha ujeeduu leeyahy ninkani meeshana ma aqaano isugumana aanan imanin buu ninkan taagan yahay soo maaha maxkamadihiisii kaleu iska galay ninkana waa dhagaysanaya kolba qof buu weydiiyaa ninkii mudda markuu maqnaa ninkana uu ishalmaamay buu ma gaari baad umadeen meeshii waagi markaas maya maya way fogta ulgodhawe meeshaas e, qisaska qaar baa waxay ku daraan wuu iska socday sheekadiisii uu iska watay ninkan inuu god ku dhacay ma baraarugin cabaar markuu waday haddana buu hoosta ka geliya hadal wuxuu yihi inuu ka heli muu maray maya maya maya soo qabtay khaalin tuuga ma arag iyo waxaasaad lahayd meeshiina waa garanaysaa inay fogtahay waad leedahay markaasuu yidhi bas qaadi waa bixin xoolaha waa lagu leeyahay madaxa inuu xoogay noqotay macnaa qaadigu dabagal dheeraad iyo qodqod wuu samayn karaa haddii uu tuhur iyo dareen qaado walihaada waa qaadiga waa kii la yidhi an yakuuna musta mustayqidan nin soo jeedoo baraarugsan waa inuu yahay ninkani qaadi weeye dad buu kala xukumayaa ninkanna imtixaan buu ka qaadayaa wixii yidhi waa xasuustaa xaajadu meeshii maraysana waa xasuustaa cali radiallahu canhu ardaahu an idinku sheegay waa kay wiilka hooyadii dhashay nin labaad guursato dabcaday wiilkii weynaa ay ka guursan weyday ay tihi ninkan baad gidaarka soo booday halla idhaafiyo war waa hooyadii war ma dhalin mana aqaano ninka dhaafiya ninkan xadduu xiraabaya quaacu ariiqa iyo lagu dabaqaa fiicane ninkani dhaafiya cali waa kii dareema wuxuu warhadhe halka iska joogo na adiga ahalkaaga iyo weligaaga berri ii keen markay u keeneen markay u keentay buweeliyi ahalkii wuxuu yidhi anig walaayadii ugu wareejiya wiilkii ui soo fadhiista islaantana adaa guriga ka maarmi weydi waan kugu meherin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markuu yidhi warkadaa warkadaa warkadaa caliyo maxaa dhacay wiilka anaa dhalay ka daabay tiri baashu wiilkan habeenkiibu kuli hooyada anaa ku ogolaysiinayay kaadi marka qaadigu tallaabooyin dheeraada wuu dalban karaa qofka hala ii xirana wuu dhihi karaa sida soomaaliya laga sheega qaadi guursho ma taqaana qaadi guursho nin la yihahda waxa neef geela laysku qabsaday anaa leh iyo anaa leh baa laysku qabsaday ashi markuu wax kari waayo wuxuu dhihi jiray baa qolada warkooda waa cadaan laayahay iyo huriya marka laga soo bixiyey cashii oo meesha taagan su-aalayna filaynin su-aalaha qaadigu waxay khibrad bartaa su-aalaan la filayn buu keenaa su-aalo badan buu ninku jawaabta isku soo adaadin oo soo diyaarsan oo lala soo diyaarin laakiin su-aalaan lasoo diyaarin markay timaado qofka indhihiisiiyo isku dhexyaaciisa bay ka muuqan saaday usoo istaageen labadaba buu qolo huuriyey kii kale halka soo istaajigo wuxuu yidhi waree hashamadaale haa hashaada magaceed hebla u yaal xooluhuna magacooda markii loo yeera dhagaa qaadaan uu dhawaaqay hashii way soo jeedsatay aggaa iska fadhiisu yidhi kii kaleu keenay hashamaadaale haa magaceed hebla u yaal uu yeedhay way isdhaqaajin weyday ii geeyu yidhi isagaa runta sheegi doona nin ninkan hasha magacuu ugu yeeraa way isu qaaday kanna way isu qaadi weyday ninkan iyo hashu inay isyaqaanaan baad ka garatay hadda oo hashu magacaa uu ninka sheegaya ay taqaano oo loogu yeeri jiray baad garan qaraa'inkaa qaadigu waa daliishan karaa hadday intaasoo dhan soo dhaafto oo kadib in la xukumo ay noqoto markhaatina la waayo caddaymo kale iyo qirasho walyamiinu calaa man ankara wey ninkii inkiray baa la dhaarin laakiin goormaa la dhaarin ninkaa la weydiinoo ma laguu dhaariyaabaa la dhihi markhaati weydey isagaa kuu dhaaranayee ma kuu dhaarinaa walaa yuxallifuhu mudacaa calayhigii dhaarin maayo qaadigu ilaa bacda su'aali اlmuddaci ay bacda alabi اlmuddaci ninkii wax sheeganaya inuu dalbado oo hala ii dhaariyo uu yidhaahdo maahane ninka la dhaarin maayo waxaa leeyahay inta aq kuma lihid uu kuu dhaaran dhaar baad ku leedahay hadduu dhaartana waxba kumalihid ma kuu dhaarinaa nabiguna calayh isalaatu wasalaam waa kay laba nin isula yimaadeen ninbaa beer beerbu tabcanay nin baa rasuulka ilaahayow ninkan beertaydiibu xoog igaga haystaa ee beertaydii in layga siiyaan rabaa war waran buu yidhi ninka beerta rasuulka ilaah xaquma buu yidhi anuu aabbahay baan ka dhaxlay anigaa tabcada ninkan xaq kuma aha beertu beertaydii wey wuxuu rasuulka ilaahi nin kale aabbihii wuu ka dhaxlay waa runtii laakiin aabbihii baa baa naga dhacay beerta aabbihii baa naga dhacay markuu naga dhacay kadib buu dhintay sidii buu kula wareegay markaasuu yihi markhaati ma haysato anagu ninkan beerta sheeganayo wuxuu yidhi maya isagaa kuu dhaaran markaasuu rasuulka ilaahi oo ninkan haddaad dhaaro tiraahdo nin ilaahay ka cabsanaya maaha innahu rajulun faajirun waa niman alla ka cabsi aqoonino wuu dhaaran xoolahaygiina sidaasuu ku xalaalaysan oo kula tegi buuri intaa waxaan ahayn oo kuu furan ma jira in laguu dhaariya waxaan ahayn oo kuu furani ma jiro markaasuu nabigu wuxuu ka hadlay qofkii xoola xaqa darra ku dhaartay ku qaataay inuu gabal cadaaba goostay ninkii saa markuu maqsuudka ilahi ku celi bui hadalkaas markuu ku celiyey buu yihi saa hadday tahay ninka waa runtii aabbihii baan ka dhacday beerta beertan aabbihii baa lahaa aabbihii buu ka dhacay aabbahay markuu dhintana anaa ku dhaxlay bes bui ku wareeji marka waad qiratay xoolaa saasu kaga qaadee nabigu marka wuxuu leeyahay dhaar baad ku leedahay ninka wax kale kuma lihi hadduu yidhahdo ha la ii dhaariyo waa loo dhaarin qaadiga waxbaa mamnuuc ka ah marka walaa yulaqinu qaadigu uma carab mariyo khasman nin doodaya xujatan xujo uu cuskan lahaa iyo dooda suu u dhigi lahaa uma dhigo uma u totoosiyo walaa yufhimuhu kalaaman hadalna ma fahansiiyo walaa yatacanatu bishuhadaai markhaatiyadana ma dhibo qaadigu saddex baan loo ogolayn saddexdu waxay ka hor imanaysaa qaadinimadii iyo cadaaladii dadka u dhexeeyey marka koobaadi nin doodaya haddaad u tootoosiso ma nin dad kala xukumayaa tahay mise ninkan looyarkiisii u doodayee xaajaday u saxayey baa tahay ninka xujadiisa isagay u taallaa suu dhigan ereygaad macnihiisa fahmi weyda kaa waxaad uga jeedda ii sheeg baad dhihi kartaa xataa hadday kuu muuqato xujadiisii inuu ilduufsan yahay oo garan la-iyo oo aga marmarayo uma toosin kartid waayo isagaa laga rabaa wixiisi inuu caddaysto adiguna nabigu suu yidhi unbaa yidhi alai slat slaam wuxuu yidhi waad ii imanaysaan waadna takhtasimuuna ilaya waad ii garnaqsanaysaan oo doodaysaan aniguna waxaan xukumaa binaxwin mimaa asmac waxaan idinka idinka maqlay baan xukumaa waan idinto maaha qayb baabka xuduudda marka la joogo baa ninku inuu ictidaartiyo inkiriya loo yar agamarmaraa zinadiiya saa soo maray talaabkii waa xaq aadamoo la haysto marka labaadi hadal inaad fahansiiso oo qaabka su-aasha looga jawaabo oo kaleeta iyo qawaacidda la raaci iyo adigu geli maysid taan haddaa idin lahaa markii majlis qadaa la joogo u sheegi maysid aljawaabu calaa qadri su-aali dhihi maysid jawaabtii uu bixiyo waxaa laga yaaba waxaa ha dheereeyo ha barbariiqdo marka dambe hadduu rabo hadalkiisa bilowgiyo gadaasho ha iska hor yimaadaan lakin isagun baad hadalka ku fasixi qodobkii una ka jawaabin hadii kaa kamaana jawaabina hadalka dheh hadalkiisu hadduu isduqeeyana diiwaanku baad ugelin warkaagu ismale badadhow kaaya kaa ismalaha inaad been sheegaysa halkaa ka cad waxaa kaloon lagu ogolayn ninbaa markhaatiyaal keensaday inay cadaalad yihiin iyo waxyaaba aada hubsan baa jira laakiin markhaatigii inaad si kaxadkabaxa u adkayso ood u ekaato si nin kale nin la safan oo ninkan markhaatiga cudurdaaru ku diida raadinaya iyana lama ogola qawaaciddii sharciga ahayd iyo wixii lagu diidayo wii lagu aqbalaya tartiibuhu baxsan oo muujinaya inaad dhinac la jirtoo la safan tahay lama ogola intaa kadib buu wuxuu yidhi walaa yuqbalu walaa yaqbalu qaadigu aqbali maayo ashahaadata markhaati ilaa minman qof maahane habatat cadaalatuhu ay sugnaatay markhaatida inaan la dhibayninna aayaddii suuratu lbaqara lagu sheegayo walaa yudaara kaatibun markhaati iyo qof wax kala qoraya midna in la dhibo loo bana haddii kala wax markhaati noqda iyo wax kala qora dadkii waa la waayi war dhibkeeda maxay wata xuquuqdii baa dayacmi markhaatiga cadaalad inay shardi tahay dib bay inoogu iman doontaa shuruudu shaahid halkaasaan adiladeediiy wixii faahfaahina kaga hadli doonaa walaa yaqbalu aqbali maayo shahaadata caduwin calaa caduwih intan soo socota waxaa la yidhaahdaa nin mutahama ah, tuhmo hadday jirto ka dhaxaysa labadan qof ee ishaysta midkood iyo qofka markhaatiga noqonayaay markhaatigaa lama aqbalo waa inuu yahay qof labada qof midna aan xumaato ka dhaxaynin kuu ku markhaati kacayo kuu markhaati kacayana dan kale iyo xigto gaaroo hoose ka dhaxaynin maxaa ka mid a tuhmada cadaawa ka mida asbaabta tuhmada keeni karta ninku hadduu ku markhaati kacayo nimay xurgufi ka dhaxayso markhaatigaa la aqbali maayo waayo qofku qofkay isku xun yihiin ku buuxi inuu yidhaahda tuhuna waa iman karaa waxaa kaloo tuhmada ka mida qofkan aad u markhaati kacayso inaad nasab wadaagtaan oo aabbahaa iyo hooyadaa iyo awowgaa iyo ayeydaa uu yahay oo eedde iyo adeer iyo abti iyo habaryar yahay oo ilmaha dashay iyo walaalkaa uu yahay hadday ilaha dadkaaga maxaarimtaa uu yahay oo usuul iyo furuuc iyo xawaashiba leh markhaatigaaga la aqbali maayo ilaahu sheekha iyo caalimka waddanka ugu weyn baad noqotid xigtida iyo qaraabtinimadu waa wax qofka uu dhinac u jiidan kara wey haddaad iyagii ku markhaati kacdo waa laga aqbali laakiin iyaga haddaad u markhaati furaysa la aqbali maayo sida ninkaan cadow cadaawadu idinka dhaxaysay haddaad isaga markhaati u furaysa waa la aqbali laakiin isaga haddaad ku markhaati furaysa lama aqbalayo waxaa ka mid abeedeen tuhmadu qof nafci soo jiidanaya oy dani ugu jirto ninkan uu markhaatiga u yahay waxaana loo daliishadaa xadiidka nabigu yihi calayh isalaatu wasalaam walaa dinniinin walaa dii qaraabatin qof xigta ah iyo qof mutahama ah lama aqbalo mutahamiinta waxaa ka mida marka nin baa ninkan biila waa ardayo iskuol fiisku ka fiigu ka fiiga iskuulku ka bixiyaa xaafaduuba ku nool yahayo ka qadeeyaa isaguu u shaqeeyaa oo shaqaalo u yahay waxaasoo dhan markhaati kuuma galaan sababtoo ah ninkani ama cuntada guriga in laga gooyo ama shaqada laga caydiyo ama iskuol fiiga laga bixinay laga joojiyo uu ka baqi haddii loo waxay waayo inuu ninkaasi uu biilkiiyo dhaqaalaha ugu wado ugu yar dhowaada ninkaa inuu wax ku buuxiyana waa dhici kartaa saa darteed nin haddaad soo dacweyso shaqaalahaagu markhaati kuma noqon karaan sababta waa dadaad maamusho oo adiga ku jooga oo dan gaara kugu qaba oo maslaxad gaara xaqiijinaya oo iyagu soo dhawaysanaya wey waxay yidhahdeen dafcu dararin waxaa ka mid a manfacada dadka isku qaba laba isqabta markhaati isuma noqon karaan dad baad wa ku qabs dad bay gabadhii wax ku qabsatay ninkeeda markhaati u keentay waxaa laleeyahay dee uda iyo jidi waa isku mide eh. adiga ninkaaba markhaati isuma gashaan laakiin cid kale markhaati way kuu noqon kartaa adna waad u noqon kartaa intaasoo dhan ba waxay ku jeeraadeen waxaa shardi ah ninka markhaatigiisa marka la aqbalayo cadamu tuhmati wax lagu tuhmoo lagu laga shakin karo waa inaanu jirin walaa yuqbalu walaa yaqbalu ma aqbala qaadigu shahaadata caduwin calaa caduwi kuma aqbalo asal waxaaba marka xadiidkii cabdillahi bn cabdiilcaas iyo caaisha laa tajuusu shahaadatu khaa'inin walaa khaa'inatin dad khiyaano lagu arkay oo cadaalad ma ahee lama aqbali karo wuxuu yidhi walaa zaanin walaa zaaniyatin walaa dii kimrin calaa akhiihi walaa dii kimrin nin cuqdad iyo xumaata u haya calaa akhiihi walaalkii ku markhaatigaca xumaatadii u haya la aqbali maayo marna wuxuu yidhi walaa diniinin fii walaain walaa qaraabati nin lagu tuunsan yahay in xiriir hoose ka dhaxeeya qofku u markhaati kacayo iyo qaraabtinimo inay ka dhaxaysana sida la yeeli maayo labada arrin midna laga aqbali maayo marka dadka saa waxaa kaloo la aqbalaynin oo tuhmo ah ninka wuxuu ka markhaati kacayo haddiiyo wuxuusan garanba karin wuxuusan fahmi karin hadduu ka markhaati kacayo iyadana lama ogola waxaa laleeyahay ninkan waa loo soo yeedhiye waxa wuxuu isagu garan kara o ogaan kara maaha masalada asal waxaa uwa furuuc badan ha yeelatee xadiidkii abi hurayra radia allahu canhu wa ee saxiixa ee nabigu yihi calayh isalaatu wasalaam laa tuqbalu shahaadatu badawiyin calaa saaxibi qaryatin nin baadiye iyo jaakaha ka yimid magaalada markhaatigeeda lama aqbalo <clears throat> magaaladu xeerar bay leedahay qaabab curfi wax loo kala gartay leedahay waxyaaba hoosoo lagu dhaqmo ay leedahay hadduu nin shalay baadiyaha iyo xoolaha ka yimid jidad iyo injineerin naqshado la ysku haysta buu yihahda anaa markhaati ka ah maxaa la waan waxaad ma fahmi karti see markhaati baa noqotay waxaa jira waxyaaba aadan aqoonin oo marka laga hadlayo xataa haddaad goobjoog tahay aadan fahmi karin waxaan maado cilmiga laga hadlayo banaankaad ka timid arrin baa laga wada hadlayay oo laga heshiinayey oo nambara iyo caafimaad iyo injineerin iyo waxyaaba la xihiirta cilmi ah qofku qofku waxan waa inuu garan kara laga hadlayo suu hadhow markhaati uga noqdo haddii kale maba fahmi karti oo sawir meesha taagan baa tahay sidii sawirkii baad meesha u taagnayd iyo dagaal hadduu dhaca inaad ka qayb gasho oo keliya laakiin waxaan waxaad fahmi karta maaha saas darteed bu nabig wuxuu yihi walaa tuqbalu shahaadatu badawiyin calaa saaxibi qaryatin reer magaalada qadyadaheeda markhaati kama noqon karaan cagsigana waa saxiix magaal baa tahay weligaa xoolo socda maadan arag xoolo iyo soodintoodii iyo sidii loo kala lahaa iyo sumadaha la ysku qabsaday waad soo istaagto anaa markhaati ka awaatidi xoolaha iyo sumadoodana maba kala taqaanidba anaa markhaati kao sumadiisii baa ku taalla oo sumad ma kala taqaanid sayd ka ogaatay sumadiisii inay ku taallo waxaa laleeyahay waxaad fiican tahaye markhaati haddaad u xiisaysan tahay orodo magaalada markhaati ka noqo xirmada ka shaqaysa haddaad rabto walaa shahaadatu waalidin wax wax dhalay liwaladin ilmihiisa u markhaati kacayna lama aqbalo walaa waladin liwaalidihi ilmihii oo ah waalidkii u markhaati kacay lama aqbalo laakiin dhinaca kale hadday toodo ku furaya markhaatiga waa la aqbalayaa waayo wax ku kalifaya ma jiraan oo dan u gaar uu ka yeelan karo aabbaha ku markhaati fur laakiin u markhaati fur isaga markhaati u noqo u garbi tuhun bay iman kartaa walaa yuqbalu lama aqbalo kitaabu qaadin qaadi qoraaluu soo qoray ilaa qaadin aakhara uu soo qoray fi laxkaami xukunuu gaaray ilaa bacda shahaadati shaahidayni laba markhaati inay ka markhaati kacaa fiihi wax ku qoran maani haddii nin qaadi a waraaq loo keeno oo laleeyahay qaadi hebel baa soo diray oo xukunkan gaadhay laba dhinac bay leedahay xukun qaadi kala soo gaadhay nin kale qaadi kale ma fulin karahaa waxaa dhici karta qofka la xukumay inuu maqan yahay oo beledka qaadigaa kale uu joogo uu la joogo in xukunkii la fuliyo la rabo waxaa dhici karta isla markaas xujajkii iyo markhaatigii inaan meeshan qaadiga kalee ninka uu joogo aanay joogina meeshii xukun ka soo baxay ay joogaan in la yidhaahda mambaasuu joogaa ninkii wax loo haystay ninkii wax haystay iyo markhaatiyadii iyo meeshay wax ka dhaceenan nairobi ahayd markhaatiyadii qaadigaasi isaga inuu soo safro ama markhaatiyadoo dhan la safriyay keeni halkan haddii dacwadii lagu qaado oo xukunkii la gaaro ninkaa waa loogu dari karaa inuu fuliyo masalada asalkeeduna waa masala daahirka nusuusta ku sugan wey nabigeena waxaa ka sugan calayh isalaatu wasalaam xadiid abu daawuud iyo tirmidi iyo keyrkood ay wariyeen inuu nabigu u qoray calayh salaatu wasalaam nin la yidhaahdo addaxaak ibnu sufyaan wuxuu u qoray an warid imra'ata ashyami dabbaani min diyati zawjiha naagta ashyam uu ka dhintay nin la dilay buu ahaa magtiisii dhaxalka waxba ay ku leedahay wax ka sii qoraalkiibuu isna fuliyey nabiguna qoraalka inuu fuliyu amray qoraalka qaduhura sidaa wey culamada qaarkeedna waxayba soo guuriyeen masaladaa babda ahaan waa masale ijmaacahoo laysku raacsan yahay hadday sidaas tahay mid baa hubsasho u baahan marka waraaqdan qaadigaasi ma soo qoray waraaqdan qaadigii inuu soo qoray in la hubsaday u baahan tahay marka saa darteed warqadii qaadigaa inuu soo qoray waxaa lagu xaqiijin karaayo laguma camalfali karo lamana xaqiijin karo ilaa bacda shahaadati shaahidayn laba markhaati in loo helo ay ka marag furaan bimaa fiihi waxa ku jira ayaana waxani waxaan markhaati ka nahay xukunkii qaadi hebel uu xukumay ee soo qoray inuu yahay bay caddaynayaan mar hadday taa caddaato qaadiga kale fulin baa lagu leeyahy oo asaga ra'yi ahaan haddayna masaladan saa ula muuqanina masaladu ijtihaad hadday tahay aijtihaadu laa yunqadu bimilihi baa la cuskan ijtihaad ijtihaad laguma buriyo xukun hadduu dhaco kii horun baa socon faslun faslun qadiya haddii uu dhaco waxaa dhici karta in wax la qaybiyo loo baahdo xukunkii la kala xukumay dadka hadday noqoto inay wax la qaybsado oo xaq loo kala xukumo qaybintii xukunkii fulintiisa xalay waxaynu soo sheegnay waa muhimatu lqaadi qaadiga muhimadda utii hawl u taalla weeye inuu xaqiijiyo siduu u xukumay in loo fuliyey saa darteed qaybe hadday timaaddo qasab maaha qaadigu isagu inuu meel walba taagnaadee cid buu u dirayaa hawsha fulisa waxaa la qaybiya haddii la yidhaahdiyo hadday hawl kala noqotaba shaqo kastaoo qof iyo dad loo dirayaay dad shaqadaa garanaya oo aqoon u leh oo wixii fulin kara waa inay yihiin wayaftaqiru lqaasimu wuxuu u baahanayaa qofkii wax qaybinayay ilaa sabcati sharaa'ida toddoba shardi buu u baahanayaa wax guu shuruud guuriyo mid gaara kow alislaamu muslim waa inuu yahay walbuluuqu waa inuu qaangaar yahay walcaqlu waa inuu waxgarad yahay waalxoriyatu waa inuu xor yahay islaamnimadu waa asalkiio qofka dee muslim hadduunan ahayn dad muslimiina waxuma qaybin karo masaladan qof markii qaybi la yidhaahdo xil iyo mas-uuliyad baa la saaray dadka wax loo qaybinayana isagaa kala maamulaya oo kala hagaya qof walba qaybtuu qaadanaya iyo suu u qaadanayana isagaa u magacaabaya haddii uu gaal noqdo gaal muslim madaxuma noqon karoo walan yajcala allaahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiilan dheh buluuq iyo caqli iyo xorriyana ilmo sabiya tiisuguwa maamuli waayee oo wax ka qaybin waayee tu dadma qaybin kara iska daa isaga warkii iska badaa waxaa la mid a ah caqligii majnuunkii majnuunka tiisii loo diiday xilkeed in loo dhiibo qaybii oo maamul la yihaahdo iyadana kuma jirto xoriyadana addoon haddii uu yahay addoonku waa maal laleeyahay oo mamluuka wey nin isagiiba laleeyahay ummad hogaaniya maamul iyo waxu qaybin xilkooda maba qaadi karaba wadukuuratu labaad labood baa shardiyahoo qof raga waa inuu yahay waxay arrintaa uga jeedaan fuqahadu asalka haweenku xishood iyo asturaanba ah qofka wax qaybinaya rag iyo dumarba waa u qaybin karaa hadhow saa maxaad ii yeeshay jaqjaq iyo muran badan baa imanaya isxagxagasho qofkiina qofkiinu iska dhiciyay noqonaysaa qofka dumarka ahayd meelaha xagxagashada baa xishoodkeeda iyo sharafteeda loo diidayaa walcadaalatu cadaalad inuu yahay oo qof garsoorku ku fiicanma waa inuu yahay hadduuba isagaba khaain iyo musuq maasuquu yahay wixii qaybi la yidhaahda intuu laaluush qaato soo inuu isdabamariya maaha waxa meesha imanaya walxisaabu waa inuu xisaabta garanayo dee laba u qaybi iyo afar u qaybi waa inuu yaqaanaa xoolahan hadduunan garanayninba see u qaybinayaan lacag kun shilinaa loo dhiibay saddex qof u qaybi baa la yidhi kun shilin saddex u qaybi intay noqonaysaba hadduusan garanaynin see wax u kala siin waa inuu xisaabtii iyo qaybtii garanayo haddii kale waa inay ku lamaan yihiin dad xisaabtii garanayo u kala qaybiya hadduusan xifo uusan garanayn haddii loo dhiibo waxaa weeye idaa wasida alamru ilaa kayri ahlihi bay noqon mas-uuliyaduusan qaadiba karin oosan fulinba karin baa loo diray ninkii adugu dacwo waxaad ugu dirtaa dad gaala inuu dacwo gaadhsiiyo nimaan afkooda garanayna ugu dir muxuu sheegi marka muxuu sheegi ama qof wax la barayo diin la barayo waxaad u dirtaa nimaynan isaf garanaynin oo salaada bar ku dheh say wada hadli lahaayeen macnaha xirfad uusan garanaynin qofka sharcan in loo dhiibo lama ogola fain tara taasi waa haddii qaadigu dad magacaabayo fain taraada shariikaani labadii wax wadaagtay hadday ku raali noqdaan biman yaqsimu baynahumaa qof labadooda u qaybiya lam yaftaqir uma baada idaa daalika shuruudaas uma baana hadday iyagu labadooda ku raali noqdaan ama faasiq ha noqdo ama gaal ha noqdo hawl iyaga u taalla wey laakiin qaadigu cid ha magacawdo iyaga maamusho oo kale hata haddii la yidhaahdo shuruudaa toddobada in leela wey wain kaana fi lqismati hadday ku jirto taqwiimun wax la qiimaynayo waxaan la qaybinayo hadday qaar la qiimaynayo waxii qiimihii ay noqoto la qaybinaya ay timaado guribaa soo dhacay dhulbaa soo dhacay dharbaa soo dhexdhacay wixii waa qaar baan qaybsamaynin marka inta la qiimeeyey in qaar qiimihii qayb la xoole celiyaan bay noqonaysaa lam yuqtasar fiihi laguma gaabsan kara calaa aqala waxa ka yar min inayni laba qof laba qof ka badan hawsha ka yar hawshaa looma diri karo sababtoo waxa la qiimeeya marka la yidhaahdo waa nooc ijtihaad ka mida wey suuqana marka la qiimeynayo wuxuu leeyahay meel sare iyo meel hoose meeshii dhexdhexaadka ahayd ugu yaraan laba qof oo iskaalmaysatay u baahan tahayoo masaladani waxay shabbahdaa baabu shahaadaad bay shabahdaa sababtoo waa markaad qiimayso kaannaka maqaam waxaad taagan tahay aad ka markhaati kacayso waxaani qiimihiisu intaa inuu yahay ambaal markay timaadana shahiideyni min rijaalikum waa kii la yidhi waana inoo iman doontaa wayda dacaa hadduu sheegto axadu shariikeyni labadii waxay isku lahayd midkood shariikahu hadiiweydaha dacaa hadduu ugu yeeroo ka dalbado axadu shariikeyni labadii wax wadaagaysay midkood shariikahu ninkay wax wadaagayeen ilaa qismati maa laa darara fiihi waxaan dhib ka imanaynin qaybintiisa lazima alaakhara ka kale waxaa ku waajiba ijaabatuhu inuu ka aqbalo hadday wax wadaagaan wixiina wax qaybsami kara uu yahay haddii la qaybiyana aan waxba dhiba ka imanaynin uu yidhahda warniya wixii inoo qaybi ka kale waa waajib inuu yeedhaa halkaa waxaad ka garatay haddii wixii uusan qaybsami karin kan kalaon waajib kuma inuu ogolaado sababta itlaafu maalin wey hal neef oo xoolaha ka dhaxeeya niyo inoo kala go wey neefkan inoo qaybi aan gaddan wax qaybsanna waa la gartay laakiin yaa qiimayn cid qaybay ciddii qaybinayseen soo maraa loo yeeri laakiin wuxuu yidhi wixii inoo kala saaro inoo qaybi wax gaari weeye gaarigiisa la hadii la qaybiyo mararka qaarkood waxaa dhici karta inuu qaybsamo laakiin darar ka imanayo gaariga qaybta hore iyo qaybta dambe inoo kala fur buu yidhi qaybta horena manfaco malaha talabaad haddayna la soconin ta dambena mid hore haddayna jiidayni manfaco male sooma gurigiiba meesha lagu lahaaba waa hal dukaanoon qaybsami karin inoo qayb inoo kala jeex buudi haddii la kala jeexda kana lama digi kara kana lama digi karo guriga dhan boqol weyn oo isu furan buu ahaa oon waxba qaybsami karin deegaan hadduu noqdo waxyaabaha saasoo kale darar kale waxaa waa la qiimayn ciddii in inay baxdo rabtana wixiisaa loo celin hadday diidaan inay baxaan oo nin walba yidhaahda anaa waxaa kuu celin qaybtaada iiga tag meesha laba nin oo shirkad ahaabaa gaari isku qabsaday neef xoolay ama dhul bay isku qabsadeen ama guri bay isku qabsadeen ha naloo qaybiyey yidhaahdeenoo naloo qiimeeye waa la soo qiimeeyey yaa lacagta la siinaya yaase meesha ku haraya laba labada waa dhici kartaa nin walba inuu meesha ka cararaya waa dhici kartaa oo yidhahdo adu ku harano lacagtaa laysiiyo inuu nin walba meesha isku nabayana waa dhici kartaa markaasi waa maqaamka ay timaado alqurca oo loo qori tuuraya yaa meesha ku hadi yaasa lacagta qaadanoo la banaanka loo saari qori tuur baa dhac laga siin kii ay u soo baxday inuu haraa hari oo qasab xoolaha kale ku bixin sidaasaa lagu samaynayaa laakiin haddaan darar ku jirin lazima alaakhara waxaa ku waajiba ijaabatuhu inuu ka aqbalo intaasna caawa ku dinayna cashirka marka insha allahu tacaala wiilka soo socda buu kitaabku dhammaan doonaa muxaadarooyinkan ballan qaadanay qaar baan waktigaas insha allahu tacaala iclaamin doonaa haddii alla yidhaahdo hadaad imaamka haddii aada imaamka salaada ula istaagto kadibna ragcad salaadii kamida aada ka shakida faatixada inaad akhriday iyo in kale maxaad samaynaysaa ragcaddii aan ka shakiyey miyaan dib kala imanayaa qofku horta haddii uu faatixada aanan aqriyin haddaynu qaadanna qowlka ma'muumku oo aniga raajixilaa ilaa wailaa faatixada waa inuu aqriyaa hadduu ka shakiyey inuu aqriyey asalka yaqiinta waa inaanu aqriyin ragcaddaana aanay ka asixin oo ragcaddaa dib uu ka soo dhammaystiro tanna waxaan u malaynayaa waa dacwad dheer wakhtiga kama gaaro kan wuxuu leey sheekhow waa qof dumaraan ah, waxaan caadada helay anigoo afar iyo toban jira mana garanayn inta lagu qaangaaro sanadkii qaangaaro sanadkii aan shan iyo toban sano jirsaday waxaa waalidku igu dhaheen ma qaangaarin mana soomin laba sano aqoon la-aan awgeed maxaan samaynayaa waad qadaynaysaa insha allahu dembi ma lihid ka tegitaankii laakiin haddaad labadaasoon dib ka qadaynaysadaa ma guursan karaa qof kansarka qaba xubnaha taran iyo meelo kalaba ma guursan karaa haa hadda adugu ku raalli noqoto waa un iska marad iyo cuyuub weeye laakiin laguma qasbi karo hadday dhacdana qofku xaq buu fasaq u leeyahayo si uu u raadiyo ilahay inuu ka badbaadiyo xanuunada ka cararo waxaadun iska noqon wafira min almajduumi firaaraka min alasadi baabkeeda gal sheekh haddii laygu leeyahay soon gaadhaya ilaa lix bilood markaa hadda waxaan rabaa inaan soomo laakiin ma haysto sadaqo aan baxsado marka maxaan sameeyaa waad qadayn wixii tacaddi aad uga tagtayna ilaahay baa dembi dhaaf iyo istikfaar weydiisan kitaabu siyaam baana masaa'ilkaasoo kaleeta ku soo marnay sheekh ka waran sawirada ku sawiran buugaagta iskuullada iyo joornaallada la akhristo ma la dhigan karaa guriga mase bannaan tahay buugaagtan sawirada leh gadashadooda wax laalay wixii sawiradu asalku ma bannaana laakiin wixii dan iyo duruuf looga maarmi waayo oo buug waxbarasho waxaad sheegtay oo kaleetaa ah, xukunkii waxay qaadan waxyaabaha lacagaha iyo aydhiga sawiradii ku yiilay bay qaadan kaarkabaandhaha aad jeebka ku wadato iyo laysanka darawalnimada eed sidato iyo lacagta aada wadato intaba sawirasoo kuma yaallaan waa la wadan karaa laakiin culimmadu waxay leeyihiin meel ha la qariyo oo meel hoose iyo meel asturan ha la geliyo ha la isku laabayaan bannaanka loo soo bixinin sheekow haddii aan joogo waddan aada u qabow isla markaana aan isku junubo habeenkii haddana waxaa la iga rabaa qabays aan ka qabaysanayo janaabada haddii aan qabaysto waxaan ka cabsanayaa in aan ku jirado adu qabow haddaad ka cabsata biyo kulula aad heli karin gabagabayso marka u horeysa ee biyo kulul iyo xaalaad ku qabaysan karta gaartana falyattaqi illaaha walyumisa bishratahu noqo nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu arrintaa qabowga in loo gabagabaysta aqbalay qisadii aswatu daati salaasil ee camr bn alcaas ee deliishaday walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima sheekhana haddii aan gabar ku heshiinay guur oo ay hooyadeedna diiday aabbaheedna ogol yahay guurkaas oo aan hooyadeed ka qarinno ma dhib baa ku jira masixitaan haddii la yidhahda maya oo wilaayadiiyo caqdiga hooyadu ma lehe aabbaha iska leh haddii aabbihii la ogeysiiyo caqdigiisi sharci ah u dhaco meherkii wuu asaxayaa laakiin waxaa wanaagsan dadku inay raalli isaga yihiin baa wanaagsan gabar hooyadee darafta haysatana hadday maalmo ka soo wareegto oo xiisaha laga baxo badanaa dib bay wax u tabataa hadhowna inaad soo calaacashaa dhici karta ka waran anigoo xaas leh haddaan xaas labaad yeesho oo aan ka qariyo xaaskaygii koowaad iyo reerkoodaba anigoo ka baqaya inay fitno ka timaaddo haddaan sheego ma dhib ma dhibbaa ma khidba siro bay noqonaysaa horta sideedaba haddaad laba reer guursanayso raganimadii iyo xooggaad ku guursatay inaad ku sheegi kartaa asala haddii kale been badanna waad sheegi been badan warna sidiisaba reer dhismay iyo guri laga alalaasay iyo ilmo caruur oo ooyey inay qarsoomaan ma badna haddii marka horeba aadan isku wadi karin reeraha oo markuu warku badanaa wuu baxaaye aadan reerihii isku wada wadi karin t marka horeba nin dadkaa lagoyna calaa kulli xaal caqdigu wuu asixi haddii markhaatigiisa iyo dadkiisa kale loo yeelana meerkaasi meer saxiixa weeye laakiin asalka ha ku salaynin in wax kuu qarsoomayo wax kuu qarsoomayo ha ku salaynin ninbaa maalin laba kun iyo lixdii miyahay mise toddobadii baa wuxuu noogu yeeray kaalay waan guursanaya ka soo qaybgalo meelaha galbeedku ka yimid su-aal baan weydiiyo waxaan ihi reer kale ma leedahay wuxuu yidhi haa maxaan ihi ma u sheegtay markaasuu yidhi maye uma sheegin waxaan ku ihi nin baa u sheegtay wuxuu yidhi maya buuq baan ka baqayaa waxaan ihi soo meeshan xaflad kuma qabanaysid haa markolla warkuu bixi maa ka daysid barqadii bay ahayd maqribkii buu yimid wuxuu yidhi markaan meesha munaasabadda meerka ku soo socday bayla soo hadashayo waa kaa warqabaaba layihahdo meesha ka sii socota lagu ogaanya haddayna iska sheegto sababta dheer baan ku idhi calaa kulli xaal waxaan jeclahay inaad kitaabka noogu xijisid cumdatu saalik maxaa yeelay asagaa ka sahlan kitaabka kale ee aada noo sheegtay warka ahi dee kuguma raacsanin aragtidaada weeye cumdatu saaliga uu ka macluumaad badan yahay waana ka dheeryahay kitaabkana uguma talagelin iska akhriska sidii kii hore laba kitaaboo nasri aan soo akhriyey ardayda fiqigana ee bartaan raba zubadkan ee xifdiyaan baan ugu talagalay insha allahu tacaala saddexda maalmood markaan akhriyo maalinka kale su-aalihiiyo imtixaan arday liis qoran buu noqon doonaa haddii alla yidhaahdo marka kutubtu waxaa la yidhaahdaa man xafida almutuuna xaza alfunuun haddaad funuunto dhan rabto inaad barato butuun baa laga xifdiyaa cilmi aadan waxba ka xifdisanaynna horaa loo yidhi alcilmu maa xawaahu sadru laa maa wa xawaahu lqimitru cilmi waa wixii laabtaada kugu jira ee maaha wax waraaqaha ku qoran alla kitaabkayga aad leedahay sida haweenta alla tibtayda laga soo sheegay marka in la xifdiyaan ugu talagalay kitaabku jida usoo mariyeysaa weye marmar aan miyiga tago waxay dadka reer miyiga ahi idhahaan xoolaha qur-aan noogu akri ama taxliil noogu tuf marna neef geel ah oo waalan oo roor qaba ayay dhahaan jin buu qabaaye wax ku tuf marka maxay diintu ka qabtaa qur-aan xoolo jiran ku tufidu wax hadday isiiyaan ma ka qaadan karaa masalada baabu ibi markay timaadiya dawo cibaado iyo tawqiifi ma aha haddii qofkii xanuunsanaa la daweeyo xoolahana la daweeyo qur-aanku hadduu jinku dadkana waa galaa xoolahana waa galaa waa ku dhacaa waana laaya waana waalaa wax jiro wey haddaba sida dadka loogu aqriyayo baa xoolahana loogu aqriyi karaa insha allahu taala adhiba ah ma laha masalada wixii lagu siiyana abu saciidba ninkuu qur-aanka ku akriya xoolihii la siiye wuu qaatae la gorgortan imsaa isinaysaan oo ku yimid sababka ina xaqa maa akhadtum caleyh ajran kitaab xadiidka sheegaya nabigu inuu sal slam inuu yidhi waxaa la ifaray inaan dadka la dagaalamo ilaa ay qiraan shahaadada shahaadateynka salaadana tukadaan sakadana bixiyaan iyo qur-aanka sheegaya sida laa ikraaha fi diini faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur intaasuu qoray see laysu waafajinayaa baan u gartay horta masaladu laba aan ka hadlo aayadda dambe meeshan kumaba jirtaba iyado faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur iyo aayadda hore isku macno maaha aayaddan handadaadi iyo hanjabaan weeye loo hanjabaye ninkii rumayn waaya diinta raaci waaya maxaad amarkanna waa amarka la yidhaahdo oo nafsul aaya kutubta usuulu fiqiga amru tahdiid baa lagu tegi waxaana laga gartay aayadda intan horay wad inaa actadnaa liaalimiina naaran axaaa bihim kuwa rumayna naar baa lagu talagalnay madee khiyaar in lagu siiyo waa lagu cadaabu lagu yihaahdana isma qabato macnaheedu waxaa weeye sidii ilmihii iyo qofkii shaqaalaha ahaa eed meesha u diraysay dukaan baa u dirtay xoolaha dabagaranaysaa magaalada dukaankiibaad waxoogay dayacaad baad ku tuhmaysay waxaad tihi haa dukaankii wakaase isaga tag isagoo furan isaga tag isagoo furan macnaa ma amar baad ku siiso u fasaxday inuu furo isaga tago isaga tag isagoo furan waad arki doontaa taa macnaheedu aayadda ninkii yidhaahdaa faman shaaa faliman shaaa falyakfur waa khiyaar qofku inoolehay tilmaantay waa nin aayadda taxriifiye wey macnaheedii markii wadaadka muran ay tagtana mararka qaarkood meelahan oo kale inuu ku sibqada way sababtaa